رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال بين أحراش الضلال وساقت سما ناقيعا طاف فتكا بالرجال جيلنا أضحى أسيرا لوحوش لا تبالي كم تعاقى من حشيش كم تعاقى أعقى من حشيش إفيون تصالي يا لا قومي بالنفوس عانقت درب السفال روجت للموت سرا بين أحراش الضلال بين أحراش الضلال وحبوب خدرتهم حولت حسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه lagu dilay magaalada mia karbala la yihahda ciraaq ku taalla kuna dhow agagaarka kuufa hijradu markay ahayd kow iyo lixdankii oo ku haddanaa subax jimca tobankii bisha muxaram oo yowma caashuura waxaynu soo sheegnay xilliga la dilay waxay ahayd xilligii yaziid ibnu mucaawiya oo khilaafadii iyo madax iyo hoggaanka muslimiinta la wareegay kadib geeridii aabbihii mucaawiyata bna abi sufyaana radia allahu canhuma o ardaahuma waxaynu soo tilmaanay inay in badan oo muslimiinta aada uga biyadiidsanaayeen hoggaanka uu qabanayo yaziid ibnu mucaawiya sababo badan dartood marka koobaad dad badan oo kaga habboon oo da- iyo aqoon khibrad iyo caqli diin iyo toosnaan intaba kaga fiican baa badnaay oo buuxay marka labaadi isagu ma ahay nin diin iyo salaax iyo wanaag badan lagu yaqiinay ee nin warar badan oo kale iyo wax badan lagu tuhunsanaa buu ahaa marka saddexaadii digniino nabiga ka sugnaa baa jiray sala allahu alayh alih wasalam oo marna reerka reer bani umayaa gaar u taabanayay marna zamankan lixdanka isagu uu qabtay taariikh ahaan gaar u sheegayay iyadoo intaa horay usii jirtay ayaa waxaa xigay dilkii xusein ibnu cali radi allahu canhu a ardaa oo si weliba qaab daran oo ku digasho iyo ku tumashaa loo dilay haddii la dilay dil laguma dayn ee madaxii baa laga gooyey haddii madaxii laga gooyeyna cubaydullaahi ibnu ziyaad madaxii aflagaadiyo ku digashuu sameeyey oo xalay aynu soo sheegnay haddii yasiid ibn muaawiya mucaawiya sida jamhuur ahli siyar wataariikh ay leeyihin iyagu musaadirtoodu madaxii baa inta ciraaq laga dhoofiyey lama aasine baa waxaa la geeyey shaam dimishk oo caasimadii dawla umawiya ahayd hadday intaa dhacday kadib oo yaziid oo khilaafadii hayay iyo madaxtinimadii sare ay soo gaartay arrintu wax tallaaba ah kama qaadin dadkii dilay xeelkoodii iyo hogaankii sidii buu ugu sii daayey sidii ba inay qaadi iyo dad hogaamiyeyaala ugu sii ahaayeen qisaasna kama fulin xilna kama qaadin inahaasi waxay sii badiyeen karkii iyo kacdoonkii muslimiintu iyo caradii iyo ciilka badan ay qabeen int xataa yaroog intii taageersanayd ama aan wax dhiba u arkaynin in badan baa diday dadkuna waxay isweydiiyeen hadduuba sidaan ku bilaabay talow muxuu soo wadaa waxaan waxaa ka dambeeya uu soo wadaayay maxay yihiin mujtamacu bini aadamku hadday hoosta ka karaan karku meel ma fadhiyo reer bani umayaa xilalkii iyo mas-uuliyaadkii loo dhiibay meel walbana dad isaga taageersan buu u dhiibay oo u magacaabay dadkaa in badan oo ka mid ahna dad ay mujtamacu rabaan ama raalli ka yahay ma ahayn mujtamacna asalkiisu salaax iyo diin iyo khayrdoon baa u ahaa haddaba waxay muuqatay hal qoys baa wax walba isku koobay qofkii iyaga daacadu ah ciddii warkooda war ka keentana madaxa goynaya dilaya unbaa xilka loo dhiibaa masalada laguma saleeyo khibrad laguma saleeyo diin iyo alla kacabsi laguma saleeya danta guud ee muslimiinta ee danta boqortooyada iyo maamulka iyo yaa daacadu ah daacadnimo indhala in lagu saleeyay noqotay karkii saddex sano kadib ayaa karkii mar labaad kacdoon madiine ka bilowday dabayaaqadii ku aadanaa dagaalku uu dhici doono sanadkii lixdan iyo saddexaad bishii dilxija maalmihii ugu dambeysay baa kacdoon dhiig badan ku daatay oo ilaa dad kun ku dhow ay ku dhinteen gudaha madiina dhib badan oon tilmaami doonana uu ka dhacay ayay sababtay arrintaasi waxay ku bilaabatay yaziid ibnu mucaawiya dareenka waa qabay kacdoonka madiinatu rasuulilahi sal lay slam iyo maka iyo ardulxijaaz oo mahbatulwaxyi meeshii waxyuu ku soo degay usuushii saxaabada iyo cilmigana uu yiilay ahayd in guuxiyo kacdoon badan ka jiro warku si italantaanliya oo isdabajooga buu u gaaraya yaziid ibnu mucaawiya magaalada madiina wuxuu u dhiibay wiilay ilmo adeer yihiin oo la yihahdo cuhmaan ibni moxamed ibn abi sufyaan isaguna waa yaziid ibnu mucaawiyata bn abi sufyaan cuhmaan baa wuxuu isku dayey marka inuu wanaajiyo xiriirka reer madiina iyo khaliifada yaziid ibni mucaawiya wuxuu xulay wafdi akhyaartii iyo odayaashii ay ka mid yihiin qaybo badan oo ka mid a ah. dad badan oo muxtaramiin oo abnaau saxaaba ay ku jiraan ama sikaaru saxaaba ay ku jiraan oo kooxa ayuu ka xulay madiina waftigii ayuu diray isla sanadkan si lixdan iyo saddexaad dhexdiisa qaybihiisii dambe wuxuu yihi dimashik taga lana soo kulma amiiru lmu'miniin yaziid ibn mucaawiya way tageen raggaa waxaa ka mid ahaa cabdillaahi bni xandalata bni abi caamir iyo cabdillaahi bni mutiic baa ka mid ahaa ragga qaadada ee hogaanka u ahaa wafdigaa baxay cabdullahi ibni xandala ibn abi caamir aabihii waa xandalat alghasiil ninka la yidhaahdo ee uxud lagu dilay shuhaadada ka mid ahaa isagoo xalay oo kale aqalgalay baa subaxii dagaalku dhacay isagoo janaabo qaboon qaybaysan buu dagaalkii aaday waana ku shahiiday isagana uur jiif buu ahaayoo habeenkaasuu alool galay toddoba sideed bilood kadibna dagaalkii uxudna wuu dhashay aabihii waa ku ninku nabigu yihi alayh salaatu wasalaam war xandalo iga waran oo malaa'igtoo dhaqaysaan arkay markaasaa waxaa la weydiiyey gabadhii jamiila jamiilana waa jamiilo qof qiimo badan ba binti cabdillaahi bni ubayin waxaa dhalay munaafiqii weynaa xandalana waxaa dhalay abu caamir ilfaasiq ninkii la dhihi jiray ilaana ay raacayaan ee ridoobay ee maxamed intaan u qoray waxay ugu yaqaanaa dhihi jiray laba qof oo qiimo badan oy laba mujrim kala dhareen bay ahaayeen marka jamiilaha aabbaheedna waa cabdullahi bn ubay ra-iisulmunaafiqiin xandala aabbihiina waa abu caamir araahib ama abu caamir alfasiq ee xataa markii dambe dhintay ee la-asay qabrigu soo tuuri jiray labadaasaa kala dhashay laakiin iyagu laba qof oo fiican bay ahaayeen xandala markii uu maalinta dagaalka xoood ku geeriyooday hal habeenna uu guriga ku jiray habeenkaasuu urjiif ahaa cabdilaahi bni xandala saa darteed sana raabica min alhijra buu dhashay nabigu markuu dhimanayay sala allahu alayh alihi wasalam toddoba jir meelahaasuu ahaa cabdillahi bni muiicna markii uu dhashay nabigaa loo keenay nabigaa dhan xalaga timirta u mariyey sala allahu alayh alih wasalam raggaas wafdi ay ku jiraan baa la diray cabdillahi bni xandala weli wuxuu ahaa ninka reer ansaareed xilligaasi odaytinimada ay uga dambeeyaan oo aada loo qadariyo la jecel yahay buu ahaa cabdullaahi bni muiicna reer beni asad iyo qabaa'il kamid ah oo qurashiyiin iyo kuwo badan oo isku jiraan baa isna nin weyn oo muxtaram u ahaa hadduu isagoo toddoba jira dhintay hijradu afar ah hadduu dhashay lixdan iyo saddexdiina la joogo cabdullaahi bni xandala waa kontan iyo sagaal jir wey markaas marka la dili doona kontan iyo sagaal buu jiraa nin yar maaha rag waa rag waaweyn oo waayeeley wey way tagaan cabdullahi bin xandal carruurtiisi u xataa koox ka kaxaysta toban wiilo misa ilaa lix wiilo dhalay u kaxeeyey oo wafdiga raacay yaziid bay u tageen uu soo dhaweeyey aada buu u maamuusay meel fiican buu dejiyey si fiican buu u qaabilo oo la hadlay si wanaagsanna waa usoo sagootiyey iyagu intaa ay la joogaan indhaindhayn ninkani waxa uu yahay cidda ku xeeran sida uu u dhaqmayo sunnadiisa iyo bidcadiisa waa niman beeqaaq wadoo isha wax marinaya isaguna waa nin sasabaya oo waxoogay waxoo si fiican gacanta ugu roonaado si fiicanna u dhaqaalaya doonayo iyana war rasmiga ah inay la tagaan bay rabaan isna war fiican inay ka geeyaan buu rabaa oo xarigga la dabciyo waxoogay guuxan jira iyo kala taagnaantan isaga iyo madiina dadkii meesha tagay waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo mundir ibn zubayr ibn alcawaam waxaa kaloo mid ahaa cabdillaahi bn abi camr ibn xafs ibn muira alxadrami rag badan bay ahaayeen si fiican buu usoo sagootiyey wuu soo dhaqaaleeyey sahay fiican buu soo siiyey nin walba waxooga lacagaa faraqa loogu soo shubay laakiin raggana rag lacag qancisa ma ahayne waxa jira iyagayeen madiinay kusoo laabteen markay madiine yimaadeen baa la yidhi maadaa waraacakum waxaad soo aragteen sheega war aad baa looga sugaya madiina waxay yidhahdeen waxaan soo aragnay nimaan ilaahna aqoonin ilaahna aan ka baqaynin wax xaaraankaana uusan jirin xukunkiisana aan la hoos joogi karin baanu soo aragnay yihahdeen war maxaa dhacay waxay dhaheen khamrigan ugu cabbaa zinana habeen kama nasto kan weeye kan weeye kan weeye kan weeye baasha waa mayseen bug bay tiri magaaladii maxaan samaynaa ninkaa iska celinna wey inaan la jihaadna maahane ninkan nin lagu sii hoosjiri karoo la dhawran kara maaha markiiba abaabul bay galeen magaaladii bay isku abaabuleen qoyskii reer beni umaye ahaa wixii madiine ka joogay way is uruursadeen oo gurigii boqortooyada isugu tageen gurigii madaxtooyada ay isugu tageen ilaa kun qof bay ku dhawaayeen nimankana ciidan iyo wax walbay diyaarsadeen dadkaa meeshaa ku jira maalinkaas marwaan ibnu xakam baa kamida cabdilmalik ibnu marwaan baa ka mida dad badan baa kamida dadka meesha jooga muddaa la isu fadhiyey iyagana waa la go-doobiyey waardigaa laga sii qabtay markay meesha galeen nimankana ciidamo abaawul bay galeen halkaas waxay u janjeereen cabdillahi bni zubayr oo maka jooga oo isagana abaabul nimankan ha laga hortaga taga a wada mana isku xirna isku kooxna isaga iyo madiine ma aha wax kama dhexeeyo laakiin waa un laba kacdoon oo wada jiro oo intan laga hor tago la doonayo macalasaf dadkani ciidamadan sidii loo kala hogaamin lahaa maahane innaga yaa inoo wada madaxa layslama soo qaadin waxna laysku laguma heshiinin oo beri xataa yaziid haddii laga adkaado ya amiir noqonaya lama yaqaan anta amiir wa ana amiir man yasuuqulximaara baa taalla hal ninoo madax wadaa ma jiro waxaa la yidhi ciidamada reer ansaareed cabdillahi bni xandala madax ka kuwa reer beni fulan fulan baa madax kuwa reer beni fulan fulan baa madaxka ka intaa yaa isu wada keenoo madax wadah lama yaqaan kacdoonka iyo carada yaziid loo qabo baa midaysay iyaan iska dhicino laakiin innagu san wax u maamulanaana ma cadda cabdullaahi bnu zubayr maxaa xili inaga dhexeeyana ma cadda oo ru'yo iyo aragti cad oo berri sidii wax loo wadi lahaa ama loo kala dambayn lahaa ma jirto kacdoonkii markii uu gaaray buu ciidan diyaariyey ciidanka intuunan soo dirin madiine dhexdeeda isku dhac baa ka dhacay dad badan oo culamaa saxaaba kamida iyo culamaa taabiciin baa yidhi war ka daaya war sidani sax ma aha dad badan baa arrintii ka soo horjeedsaday waxaa kamid ah cabdillahi ibni cumar radi allahu anhu a anhuma ardaahuma ibni cumar nimankani wuxuu ku yidhi cabdillahi ibni muiic alfazari bay sarkeen oo doonaya maalin hore madiine inuu ka baxo intaan kacdoonkani bilaabanin markaasuu wuxuu yidhi xaggeed u socotaa markaasuu yidhi makaan u socdaa markaasuu wuxuu yidhi maxaad ka doonaysaa nimankaa bayca inaan la gala ma doonayo yidhi markaasuu yidhi ha samayn arrintaa nabigu ka digayaan maqlaye arrintaa ha samayn cabdillahi ibni qutiico markii reer madiina ku dhawaaqay yaziid ibnu mucaawiya waa xilkii waan ka tuuray oon madax banaanaanay in badan buu la hadlay warka daaya wuxuu yidhi axdi baad fuliseen reerkiisii iyo ilmihiisiina waa aruursaday wuxuu yidhi meesha waxbaa ka soo socda dhiig badanna waa quban doonaa dadkiina la kari layahayna waad kala firxan doontaan meeshaad joogi kari maaye ilmahayga iyo reerkayga anigu waan raran markaasuu wuxuu yidhi markuu raranayay buu eray sheegay inii samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul nabigooleh baan maqlay yunsabu likulli kaadirin liwaaun yowma alqiyaama nin kastoo ballan ka baxa calan baa loo taagi doonaa u gaara maalinta qiyaamada wa inaa qad baayacnaa hada arajula calaa bayc illaahi wa rasuulih axdigii allah iyo axdi rasuul baan kula gallay ballan ninkan wa inii la aclamu hadaran ballan fur ka weyn iyo khiyaamo ka weyn anu garan maayo min an yubaayaca rajulun calaa bayc illaahi rasuulihi kitaabka ilaahi sunadiisi si waafaqsan bayca loola galo uma yunsaba lahu lqitaalu kadibna lala dagaalamo oo lagu horyimaado yimaado qof kastoy soo gaarta arrintan inuu ka qayb qaatayna aniga isaga macsalaamo wey salaan iyo war damboona dhex maray mari oona suubanayna ma jiro ibnu cumar laba sababood buu ku celleeyey ko wuxuu yii nimayo baycaad gasheen cahdigaad gasheen inaad jebisaan diin ahaan ma banaana midda labaad wuxuu yidhi meesha dhiig baa ka daadan doona magaaladana waa magaalo muqadaso madiinatu rasuulilaahi wey in dhiig muslim la daadiyo madiinata rasuulilaahina lagu daadiyaad sabab ugu noqonaysaan nimayow jooga hase haatee labadaas lagama yeelin sheikhu saxaabati fii casrihi wa caalimuhum wa faqiihum halkaasuu ku dhammaaday warkiisa haddii la diiday keligii ma ahayn waxaa xigay moxamed ibn cali ibn abi aalib ibn alxanafiya ninkii walaalkii xuseen la hadlayey oo axadu fuqahaa ilmadiinata wa culamaaihim ahaa baa hadlay markay soo noqdeen isagu isagu hortood buu yaziid u tegay muddana waa la soo joogay markay soo noqdeen baa cabdillahi ibnu muiic baa u yimid markaasuu wuxuu yihi wareed ibnu mutiico waxaad samaynaysaa muxuu yah markaasu wuxuu yihi ninka yaziid la yidhahdaa khamrigana waa cabaa salaadna ma tukado kitaab ilahi wax kuma xukumo markaasu wuxuu yihi niyaw waan u tegay waxaad sheegaysana anu ma arag muddaan la joogo ag deganaa nin salaada ku dadaala khayrkana jecel fiqiga iyo cilmigana waraysta sunnadana laasimaan ku arkay waxay yidhahdeen aduu iskaatutusay istatus buu ka ahaa buuri wuxuu yidhi muxuu aniga isukay tusayaa iga baqayaa idinkana idinku muujisanayaa waxan aad sheegaysaan oo idinka baqi waaye hadday saas jirto idinka laftiinaa la cabay ui baashoo qayb kalaha hadduu ani iga qarsaday idinkana idin tusay baasha waad la cabayseen oo qayb baad ka idan idnakum idan la shurakaau baashaad la wadaagayseen buy waa qisadii alajwal muskita ibn ibn abi mucaawiya ku dhacday wey mucaawiya nin baa soo hor fadhiistay markaasuu lagu markaasuu wuxuu yihi maa laka tajlisu juluusa albaqaaya wareer sideed ilooyinkaad u fadhiisatae maxaa dhacay buu ku yihi waa maagitaan soo maaha ninkii kama waalinin wuxuu yihi wa inaka lacaalimu bijuluusihin fadhigooda waa taqaana miya adiga fadhigooda waa taqaanaa miya <laughs> aa laftaada kama fogid wey maxaa ku baray fadhigooda ninna maalin wuu gabiyey macaawiye laftiisa nin baa gabiyay oo agtiisa khamriga aada ugu ammaanay muaawiya miya waan kaa shakiyey wuxuu yidhi maxaa dhacay baasha saad u kala dhigdhigaysaan ku arkayna cabtaan kaa shakiyey maxay muaawiya laftayda waan kaa shakiyey haye saad u garanaysaan arkaayo inaa cabtaan kaaga shakiyo laftaada kala dhigdhigaygaba haddaad garanayso meesha arkaa maxaa ku taagay iyo meeshaad u arkaysaa nasooma taagnayn oo kaleeta wey marka wuxuu yihi inakum idan la shurakaau idinkaa la cabayey bui hadduu ana iga qariyay idin tusay de idinkaa la cabayey markaas waxay dhahdeen maanaan arag laakiin arrintaa annaga waa naloo sheegay waana hubnaa markaasuu yihi awallahu dalika calaa ahli shahaada ninkii markhaati kacaya waa la ii sheegay ilaahay waa ka diiday ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun wuxuu yihi walastu min amrikum fii shayin arrintaad wadaan anu wax kuma jiro halkaa markay tahay lagama hadhin maxamedulxanafiya oo nin kelimo masmuuca le buu ahaa wuxuu yihi marka waxay ku dhaheen waxaan u malaynaynaa bay yidhaahdeen walaalka dhegeyso inaad adigu madax noqotaad rabtaayo mee dagaal ay cid kale hogaaminaysa inaad gashaad diidan tahay baan u malayn markaasu wuxu ma astaxilu qitaala calaa maa turiiduuna alayhi taabican walaa matbuucan anoo hogaaminaya anoo la hogaaminaya midna dagaalkan inuu banaan yahay uma arko ima ma banaysanayo xalaal inuu i yahay uma arko oo diin ahaan baanan u qanacsanayn markaas waxay dhahen aabbaha cali markuu jamal iyo sifiin dagaalamaya soo adigii dagaalka la galay maaha aha markaasuu wuxuu yihi aabbahay oo kale ii keena anna waan dagaalamin dagaalku ka qayb geliye aabbahay cali oo kale keena markaase waxay yidhaahdeen haddaadan adigu nala dagaalamaynin labadaasi wiilaash wiilin qaasim iyo abulqaasim labada wiil noo amar dagaalka nala galaane wuxuu yihi haddaan iyaga dagaal u diray amba waa dagaalami lahaa iyaga adaan dagaal odayo dagaala leeyahay anu maan dagaalamo markaasu waxay yidhahdeen haddaba kaalayo ha geline dadka dagaalka noogu dhiirigeliya oo dagaalka hala gala noo dheh markaasuu yihi subxaan allah amuru nnaasa bima laa afcaluhu walaa ardaah idan ma nasaxtu lilahi fii cibaadih wuxuu ihi ma wax aanan samaynaynin raallina ka ahayn baan dadka ku dhiirigeliya taa nasiix daacadnimo maaha qaaluu idan nakrahuka waan ku qasbayna qasab baan ku gelinayna marka markay maraysa soo maartay raggan xamaasada haysa iyo habeen meeshu karku ka maraya xamaasadda bal adag ugu fiirsa innagu ayna ugu badan tahay soo waan kugu qasbaynaa bay dheheen markaasuu wuxuu yidhi markaynoo qasbaynaa qasab baad ku istaagay oo dadka kula hadli bay ihahdeen idan aamuru nnaasa bitaqwa allahi walaa yardawna almakhluuqa bisakati lkhaaliq haddaad qasab ku istaagi tiraadaan ilahay cabsidiisana dadka waanfari wax ilaahay ka cadhoonayana bini aadam ha ku raagelingelininaandhihi markuu arkay xaaladdu siday u socoto iyo qaabkay u socotiiyo nimanka siay ugu adag yihiin mawqifkooda warkuna soo duuray ninkii yaziida ah ciidan buu soo diray alaabtiisuu urursaday markuu iska aaday reerkiisi iyo ilmihiisii urartay markuu iska aaday wuxuu yihi meesha meel lasii joogi karo waxa soo socda la sugi karo maaha iska dhaqaaqay sidaasay aalubeytkii kalena ahaayeen ibnu cabaas waa joogay maka weligii kelimad uu ku difaacaya lagama maqan madiina waxaa joogay ali bn usein bn aliy bn xusein ibn ali bn abi talib zayncaabidin ninkii ahaa dagaal kama qayb gelin hawshana waxba kuma darsanin gurigiisana ma soo dhaafin waxaa yimid waxaa kaloo isku dayey nucmaan ibn bashiir saxaabiga radi allahu canhu ardaa markay xaaladani sidan u kacsanayd shaam dimashik uu joogay yaziid buu u tegey wuxuu wari yaziido diraysa diraysaniyo bal u kaadi bal anigu aan nimankii aado hawsha inaan xallin karo raggii qancin kara aan isku dayo eniyow ciidankan aad diraysa meeshu waa abnaa saxaaba iyo madiinatu rasuulilahi u kaadi wuxuu yidhi waa yahay ee soo qancay waa soo baxay wuxuu yimid madiina cabdillahi bnu muiic iyo raggii bay is arkeen dadkii buu la hadlay wuxuu nim ilaahay ka baqa war baycaad gasheen war muslimiinta ha kala jabinina oo dhiig xaaraam ayaan la daadinin war madiinata rasuullaahi oo muqadasa ayaan meel looga dhicin cabdillahi bin baii baa u yimid wuxuu walaa nucmaan maxaad ka rabtaa bui dadka iyaga ad kala qaybinayso eead ka war kala baxaad leedahay maxaad noo kala jebinaysaa bui annagoo isku dubanoo warkaada u midaysan yahay nucmaan baa kusoo jeedsaday wuxuu yihi cabdillahi bn baiico waxaa ii muuqatoon u malaynayaa buu yihi oo sawirka hortayda marmaraya ah iyadoo ciidankii yimid dagaalkiina bilowday seefna laysula tegay dhiigguna qulqulay jidadkana meydku daatay halkaa markay marayso intaad faraskaaga fuushay orod iyo carar halkan aad ka carartay aad maka aaday ood baxsatay dadkana guryahoodii iyo madiine reer madiine ansaar in guryahooda hortooda iyo dariiqyahooda meydkoodu waran yahay aad ka carartay sawir saasaa hortayda maraya buuri halkaasaa isugu dambaysay fa kaana wallahi kamaa qaala ile madiine markii la laynayay cabdullahi bn muic faraskiisu qaato u cararo marku galay hadalkii nucmaanu yihi radi allahu canhu wa baa ku dhaboobay dagaalkiina waa huriyey markii raggii laga adkaadayna ee la jabayna ma sugnaanine firxadkii waa fakaday intaas oo ka qaliyadahaas oo kaleeta soo wax badan goobjoog oomaydaan soo hayn in marka horena la keri waayey marka dambana firxaday oo dadka hor orday nin joog laga waayey marka dambana fadal dheerarkiisa la keri waayey ana wax dha wax badan baan goobjoog usoo ahaa idinkana intaad goobjooghayna ka badan baan umalaynaya anaaba dagaalada badan ka maqnaay kadib waxaa u yimid cabdillahi bn jacfar ibn abi aalib baa isna markaa shaam joogay yaziid buu u yimid oo ciidankii qabanqaabinaya isaguna cabdillahi bni jacfar baa arrintii inuu dhex galay isku dayey si uu reer madiina dagaal uga badbaadiyo yaziid buu la hadlay wuxuu yihi warniyow ciidankan kol laba dirtay laakiin reer madiina dadka yaan la laynin dadkan ayaan si adag loola dhaqmin wuxuu yidhi waa yahay aduu la hadal ciidanku meesha uu iska mari magaaladay degayaan kadibna ibnu zubayr iyo markay usii gudbayaan ayaan lala hadlin cidna la hadli maayaan ciidankaygu waan isku dayey buu yidhi madiinuu yimid cabdillahi bn jacfar may waraaq buu usoo diray wuxuu yihi warhee dhahaya ciidankan waxba idin yeeli maaye la hadlina idinla hadli maayaan ha soo degaan madaxtooye ha maraan magaalada ha dhex marmaraan suuqa ha udhehina iyagaa idin dhaafayo meel kale u socdaane jawaab bay u direenoo wallaahi bayna magaalada soo gelin oona yeelaynin bay dheheen idaa jaa alqadaru baطla alxadaru wacamiya albasaru qadar baa ka socda meesha raggii la kari waayo waxaa u yimid saciid bn musayib radia allahu canhu sayid taabiciin oo madiina deganaa wax badan buu la hadlay war ka daaya war sidan dan maaha war ka jooga kari waayo isagu markaa ceshaha kadib buu soo baxaa inta ka dhaxaysa kama baxo gurigiisuu tagaa wuu seexdaa salaad subaxna masaaju galaa wardoonku waa socdaa socdaayo warku waa tagaaye dardaarankii lala soo dardaarmay ciidanka lasoo dirayba waxaa ka mid ahaa saciid ibn musayib lama hadli kartid cali ibn xusein lama hadli kartid raggaa kuma jiraan hawshan hajuuq dhihi kartid ma taaban kartid wax ma yeeli kartid wax ma weydiin kartid si tafsiiloo faahfaahsan buu yaziid u hayay ragga magaalada joogeen warkan la dhacsanayn ama arrintan aan ku jirin ama arrinta ka daayaray dhammaan waad ogaan saas darteed bu wuxuu ku yidhi ma taaban kartaan raggaas qoraalkii lasoo diray bay ka mid ahayd raggan kacsani kiiro diineed baa haysay walidalika cabdillahi ibn xandala mararkuu khudbeynaya waxaa ka mid ah inuu yihi yaa qawmi itaqu llaha waxdahu laa shariika lah fa wallahi ma kharajnaa calaa yaziida xataa kifnaa an nurmaa bixijaarati min asamaa ilah baan ku dhaartay yaziid maanan kacdoon ku samayn ilaa dembiga uu samaynaya aan ka baqnay samada cadaab dhagaxan nagaga soo dego hawrat hawradaas saxaabo badan baa ka qayb galay dad uxud ka xaadire baa kamid ahaa dad ree asxaabu lkhandaqa kamid ahaa dad ree baycat ridwaana kamid ahaa jubal baan ka sheegi doonaa raggii lagu laayay meeshaas maalintaa la dilay ama dagaalka ku dhintay ama la daldalay ee la gawrgawracay waa shahaadanaya ilaa iyadoo shahadanaysa waa la isgawrgawracaa sooma markaan gaaraan idiin sheegi doonaa ragga saxaaba ah oo aan shahaadanaya laa ilaha ila allah lo la gawracaya madaxa la jaraya baan idin tusi doonaa reer madiine iyo xuseen ibnu cali marka xuseen ibnu cali iyo reer madiine midna waa iska waafaqsanaayeen midna waa ku kala duwanaayeen in waxaa reer beni cumaya ay wadaan munkar yahay hogaankii muslimiintana lama jara habaabinayo wixii muslimiinta ka dhexeeya inaan dhaxal boqortooyo oo qoys leeyahay laga dhigayo in wax badan loo adeegsanayo awooddooda in idibada loo aaso waxaana munkar in laga hortaga u baahanuu yahay way wadaageen waxayse ku kala duwanaayeen reer madiine horey bay beeca u galeen xuseen laakiin weligii beeca ma gelin markii horeba isagu waa diiday laakiin iyagu markii hore beecahii cahdi bay la galeen uu imaamkoodii yahay waxaa ka hoos baxday marka iyaga nusuustii ahayd waa in daraba eh, dahraka walaqlada maalaka xoraaga hadduu qaato dhabar garaaca fitan ka weyn unbaa ka dhalane kacdoonka iyo jabhadaynta hala daayo fuqahada muslimiinta jamhuurtoodii iyo muftiintii saxaabadu dagaalkan way ka soo horjeedeen oo ka daayay lahaayeen talasa lagama yeelin reer bani umaya iyagoo meeshii ku go-doonsan marka intaa markay wax tari weyday yaziid ibnu mucaawiya wuxuu qaadan waayey inay madiine ka go'do waayo magaaladan hadday go'odo magaalooyin badan baa raacay hadhow maamulka dimashik jooga joogi maayo meeshii madiine ahayd reer beni umaya qoyskii oo dhan baa muxaasariin ku go'doonsan inuu u gurmadaay way ku leeyihiin ciidan buu soo qabanqaabiyey marka ciidankii markuu qabanqaabiyey buu cubaydillaahi ibnu ziyaad waraaq usoo diray markaasu wuxuu yihi ciidankaa hogaami madiine mar edbi kadibna ibnu zubayr iyo maka fursad baa soo martay cubaydillah ibnu ziyaad maalinkuu xuseyn dilay yaziid ma dhihin lacana allahu ibnu murjana lacanad ibnu ina murjana ha ku dhacdo soo kuma dhihin isaga markaasuu wuxuu yihi isagana maalinkaasu ka argoostay wuxuu yihi aktulu ibna binti rasuuli illaahi wa akzu lbayta wiilkiina gabadha nabigu wiilkee dhashay waan dili kacbadiina waan ugu duuli wallaahi la ajmachumaa lilfaasiqi tuugga xun isugu geyn maayo labadaas aniga yeeli ma labadaas ugu dari maayo faasiquu sheegaya waayo waziid ibnu mucaawiya amiirkiis wey wallahi laa ajmacuhumaa lilfaasiqi faasiqa wallahi banaan labadaa isugu daraynin buy inaan wiilkii nabigana dartii u dilo beytka ilaahina dartii u duulaa wallahi baana faasiqa isugu daraynin buy dib nin la yihahda muslim ibnu cuqbat almurri baa hoggaankii qabtay waxaa la yidhi ciidanka waxaa madax ka ah muslim ibnu cuqbat almurri ko haddii adiga wax kugu dhacaan xuseyn alxuseyn bni numayr sakuni baa ku-xigeenku ah waa ninkii ilaaladii xusein uu dirayay raggii qabqaban jiray magaraysaa ee kolbaxaga geliya qoorta loo dheerayn jiray dagaalkii u dambeeyey lagu dilayna ku jiray ninkaas waay ninkaasaa ku-xigeen looga dhigay bishii dilxija horaanteedii xilli ku aadan bay soo dhaqaaqay ciidankii dabayaaqadeediina madiinuu soo duldelay yaziid dardaaran buu soo bixiyey uu leeyahay madiina tag inay daacada iyo ka noqdaan kacdoonkan ugu yeer saddex maalmood sii hadday soo noqdaan wanaag iska gudub hadday ka soo noqon waayaan dagaal ku qaad haddaad ka adkaato saddex maalmood ciidanka magaalada ku fasax waxay rabaan ha sameeyaan magaalada allaale waxay rabaan ha sameeyaane saddex maalmood fasax kadib ciidanka ka qabo waxaa kalood yeeshaa caliy ibn xusein daal si khayr iyo wanaagna ula dhaqan nin soo soona dhaweeyo ninkaa ixtiraam markaad madiine dhamaysana cabdillahi ibn zubayr aad ah, hadduu wax kugu dhacana xuseen ibn nubaari sakuni ku wareejiba xilka ninkaasaa qabanaya markii intaa xilkii lagu wareejiyey ninkii ciidankiisii buu kala habaystay qaybanin buu u dhiibay hogaamiyayaashii iyo kooxihii iyo urugtii iyo guutadii iyo raggii madaxda u kala noqon lahaa buu kala magacowday isna maamulkii iyo hoggaankii sar u noqday reer madiine intuu soo socday iyo reer beni umayihii go-doonka ku jiray heshiis baa dhex maray in qoladan la sii daayo ay rabaan ay aadaan bishardi inaynan madiine iyo meel laga soo geli kariyo ceebaheeda sirtooda aynan sheegin baa lagu heshiiyey saasaa lagu sii daayay muslim ibnu cuqbatoo soo socday ciidankiisi baa qoladan oo soo baxda oo lasoo daaya ka hor yimid uu la fadhiisto wuxuu yidhi haye ii warrama waxay dhaha xog kuma warrami kara axdi iyo ballan baan soo gallay inaanan kuu kaalma cidna u kaalmaynin wax ceeb iyo dulduleelana cidna anaan tusin baan axdi iyo ballan soo gallay uu carooda wuxuu yihi wallahi haddaydan tusin anu idinkaan idiin soo gurmadeeye waad arki doontaa wixii ka dhaca cabdilmalik ibn marwan baa tala siiye oo nin khataroo daahiye ahaa dhinaca xarra tag buu yidhi qoraxdu seefihiina qaban wililicdooda way nixi doonaan qolada kale halkaa kasoo gal sidaa yeel halkaa iyo halkaa iyo halkaa ciyaan ka gey taluu bixiyey halka uu degi doonaa dagaal ahaan saasaa kuu fiican madiina haddaad gelayso ninkii waa soo degay jihatulxar uu soo degay saddex maalmood buu siiyey way dhamaatay qoladana way diideen maalin arbaca ah oy bisha dilxija laba maalmood ka laaban tahay waa saddexdii maalmood ugu dambeeyey baa dagaalkii qarxay fardihii weerar bay soo qaadeen muslim bni cuqba watay ciidankii cabdillaahi bni xandalata alghasiil uu hogaaminayeyna fooday isdareen markii hore ciidankii reer sham baa baqday waa la jebiyey ilaa muslim bni cuqba lagu soo dhawaaday waa istaagay oo si adag buu u dagaalamay ciidankiibuu dhiiri geliyey ciidankii markuu dhiiri geliyey bu aada buu u tirtirsiiyey tirtirsigiisi waxaa ka mid a ah. erayadan soo socdu yidhi marka yaa ahla shaami ahada huwa qitaalu qawmin yuriiduuna an yadfacuu bihi can diinihim reer shaama waxaan ma dagaal dad diintooda difaacaya dagaalkood ma waxaanaan mushada ninku mutaawil inuu yahay diiman difaaciyaabu isleeyahy waxaa ku iman doonta camalkan inuu u yahay isaga camalka ugu weyn ilahay ugu dhawaanaya saas u haystaa e, ducooyinkiisaan idin akriyi doona ma akriya ninkaasi si aad usawirata maanta waxaa jira iyo wax badan tashaabu inuu ka dhexeeyo wuxuu yihi dad diintooda difaacaya dagaalkood ma sidanaa wa an yucizuu bihi nasra imaamihim guusha imaamkoodana ay cizi u yeelaan qabaxa baxa allahu qitaalakum mundu lyawm maa awjacahu liqalbii waagyadahu linafsi ama wallaahi maa jazaakum alayhi ilaa an tuxramu lcaaa wa an tujramu fii aqaasi uquub tujmaru fii aqaasi suquub abaalkiinu waxaa weeyaan bui furimaha fogfogna in laydin diro biilkana la ydinka jaro haddaadan dawladdii iyo diintii midnaba aydan difaacaynin caloosha waad i xanuujiseen bui dagaal xumidina bala idinku dhacday intuu calan nin u dhiibo oo qaadaybu wuxuu yihi shuduu maca haadihi raaya tan soo raaca buui si fiican weerar kusoo qaada weerar bay soo qaadeen dagaal aad la isugu hoobtay baa ka dhacay meesha celi mari celi mari celi mari kol boqolo la baacsado kol boqolo la baacsado kol boqolo la baacsado markii u dambeysay reer madiina laga adkaaday cabdillahi ibni xandalana meeshii baa lagu dilay halkiibu ku dhintay isaga iyo ilaa lix wiil oo dhalay baa la isduldhigay halkaa la isduldhigay meesha waxaa ku dhintay dad aada u tira badan dagaalka markii uu dhig dhammaanayay dadka dhintay saddex boqol ilaa afar boqol oo qof baa dhimatay qaarkood waxay gaarsiinayeen ilaa toddoba boqol oo qof inay ku dhinteen labada dhinac marka la isku dara dagaalkaas reer madiina waa laga adkaaday dariiqyada maydkoodii la daadiyey markii dagaalkii dhammaaday ree madiinana la jabiyey jab aan ma isqabsi dambe iyo soo kici takacdoon dambe aan lahayn oo dad badan oo madaxa iyo rag badan oo culamaa iyo in badan oo saxaabaha ay go-een marwaan baa ka roonaa ibn alxakam oo ree bani umaye ahaa baa ka mawqif roonaa muslim ibni cuqba marwaan aada wuxuu uga murugooday oosan qarsan dilkay faqihii madiina ka mid aha moxamed ibn camr ibn xasmin iyo ibraahim ibn n naxaam iyo cabdillahi bn xandalat alasiili raggaa dilka la dilay xataa waagi dambe uu ammaani jiray rag fiican bay ahaayeen taladan baase naga noqotae raggaa rag khiyaaray ahaayeen rag fiican bay ahaayeen inagu hadda haddaynu koox inagu wada isgafno oo aynu isdagaalno inaan niraana ragga waanu isgafnay oo si kalun baan isugu dhacna rag khayr badan bay ahaayeen maynaga dhacda nooca maa raggaa waxaa samaynaya cadligii insaafku way nooga dhawaayeen markaasa darteed marwan kaana yuni alayhim wayadkuruhum biaxsani ifaatihim baa laleeyahay dhinaca dilka iyo dhimashadu reer madiinay u badnayd wuxuu yihi saciid bnu musayib fitnadii cumaan lagu dilay reer beder midi kama harin fitnadii cumaan dilkiisii ka dhalatay reer beder waxba kamayna reebin tii labaad ee dhacday yawmulxarana raggii xudaybiye galay iyo beecatu beecaturidwan galay waxba kama harin waa dhamaadeen marka dagaalka sida logu dhamaaday waa garan kartaan khaliifata bni khayaad isagu wuxuu leeyahay qoraysh iyo ansaar maalintaa saddex boqol iyo lix qof baa ka dhimatay riwaayo kale imaamu malik isagu wuxuu leeyahay ka asaxday inay maalintaa toddoba boqol oo qof oo min xamalati qur'aani a ku dhinteen raggii xufaad qur-aanka toddoba boqol baa ku dhimatay buuri maalintaas innaga hadda waxaynu u kala dhindhintay mi intaa ka dhan yahay ka hor waxani waa soo dhici jiray waa cusub maaha markii dagaalkii dadkii laga adkaaday dardaarankii uu fuliyey dadkiina uusan taabanin saddex maalmood baa ciidankii magaalada lagu fasaxay inay boobaan ay bililiqaystaan ciidanku saddex maalmood bay magaalada bililiqaysanayeen dadkii loo dardaarmee gaarka ahaa guyahooda waa laga mamnuuca inay gelaan inta kale magaalada free baa tihin bari waxaa rabtaan sameeya culimmadu qaar ba waxay leeyihiin xoolihiina waa la daldashay mararka qaarkoodna dumarkii xataa ma nabadgelin riwaayaadka ay balaa waaqidii rag lamida laga warinayo badanna ma asixin saddex kun oo wacel baa dhashay iyo waxyaabaha wax sugan maaha laakiin saddexdii maalmood baa magaalada ee dilxijo ka dhinayd baa magaalada la boobayey markii saddex maalmood la boobay taas ay haytu imaamu axmed ka hadlaya markii la weydiiyey yaziid bin abi mucaawiya wuxuu yihi huwa aladii facala bilmadinati maa facal waa madiina ninkii wuxuu ku sameeyey ku sameeyey markaas wamaa facal qaala nahabaha wuu boobay nin la yidhaahdo naafic mawla bni cumarna isagu wuxuu leeyahay muslim markuu na qabsaday wantahaba almadiinata halaaan saddex maalmood buu magaalada belilaqaystay magaalada waa la diirtay dadki marka belilaqaysigu haddaba so hadda ma dhahdaan wadaadada meelo soo galo waxbay belilaqaysteen kola maal dhexdaasab way ku calacalaysaan maqlaye marka de waa hore ciidan meel soo galo lagu fasaxay oon qiyam iyo awaamir adagoo xakamaynaysa jirin inay wax boobaan waa shay dabiiciya ah, wey dad badan baa lalaayay marka maalinta dadka ku dhintay cabdillahi ibni xandalat alghasiil baa ka mid ahaa saxaabigii cabdillaahi ibni zayd ibni caasim ee adaanka wariyey wudua ah, waysada wariyaan leeah sifatu wuduui nebiyi wariya oo uxud iyo intii ka dambeysay mawaaqicdii azawaadka nabiga la socday la iskuna haysta beder ma galay mise ma gelin raggii lagu laayay meeshaasuu ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa mucaad ibnu samat alansaari oo raggii uxud iyo intii ka dambeysay jihaadka nabiga kula jiray baa ka mid ahaa isagana raggii lagu laayay waxaa ka mid ahaa cabdillaahi bni zamcata oo nabiga saydigii ahaa sawdat ibni zamcata walaalkeed ahaa ninka isagu waa la daldalay isagoo ashahaadana ayaa la gawracay qisada ninkaa lagu daldalay waxay ahayd min ashraafi qurayshin buu ahaa nabiga ala sl marka qaarkood marka guriga loogu imanayo isaga ay rida joogi jiray oo soo fasixi jiray hebel masooda ayaa udhihi jiray muslim bnu cuqbataa loo keenay muslim bnu cuqbata wuxuu sameeyey dadkiibuu yaziid bayca uga qaaday laakiin baycadu maxay tahay inaad anakum cabidun liyaziid bni mucaawiyata yafcalu fii dimaaikum waamwaalikum waacraadikum maa yashaa wuxuu doon idinka samayn abiidun addoommadiisa inaad tihiin bayca ku gala bu yidhi cabdillahi ibni zamcataa loo keenay markaasuu wuxuu ku yidhi baayic calaa anaka khawarun liamiiri lmu'miniin yaxkumu fii damika wa maalika dhiiggaaga iyo maalkaaga amirum inuu xukumo ood addoon u tahay baycada ku gal markaasuu wuxu ubaayicuhu cala alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnadan bayca kula gey waana bnu cami amiir muminiin amiirmuminiin maadeer baa nahay yaxkumu fii dami wa ahli ha xukum hadduu rabo laakiin baycada kitaab iyo sunaan kula geli horena saaxiib bay u ahaan jireen cabdillaahi bn zamce yaziid ibnu mucaawiya markuu sidaa yihi wuxuu yihi wallaahi baanan maanta taa ku cafiyeyna cabdullaahi yow soo istaajiya jag isagoo shaadanaya qoorta la jaray qutila sabran markaasaa la daldelay weliba waxaa la keenay saxaabigii kale macqil bn sinaan ashjaci oo fatxu makatana joogay intii ka dambeysay markii loo keenay isna wuxuu yihi macqil ibn sina raggii dagaalka aada ugu jiray buu ahaa ma macqil ibni sinaanna waa hora waxbaa dhex maray waa hore isagoon maamul iyo mas-uuliyad loo dirin bay is arkeen muslim baa yidhi macqil ka waran yaziid wuxuu yihi wallahi inahu layashrabu alkhamra wayafcalu yafcalu lfujuura waa shaarib khamri zaniya ah buu ku yiri markaasu wuuu lakin warkaa lafaagaan ubaqiyayaan hay sheegin wuxuu ku sheegi maaye laakin wallaahi aladi laa ilaaha ayru baa ku dhaartay waa muslim ninka leh haddaad gacanteeda soo gasho anoo imri iyo awood ku leh inaana ku cafiyano madaxa kaa jari taasaa sii horreysay markii loo soo geliy war waayo waa macqalmsnaan ashjaaci saxaabigii yahaa ha tawxiidsado qoorta jara jag waa la daldalay isagana waxaa la keenay maxamed bin haabit ibni qays haabit ibn qays ilmshamaas khaiibu rasuul lah sal slam raggii jannada loo ballanqaaday wiilkiisii waan markii uu dhashay nabigaa loo keenay afka nabiga candhuuf kaga tufay sida abu nucaym macrifatu saxaaba uu ku sheegayo maalinkii xaraa loo keenay maalinkii xara dadkii la dilay buu kamid ahaa camir ibn catiik alansaari oo khandaq axzaab iyo intii ka dambeysay ghazawaadka nabiga la socday raggii la laayay buu isagana kamid ahaa ninkii la yidhahda sacd ibn xibaan ibn munqid ilmaazini oo raggii baycat ridwan ee loo wada dhabi dhaafay radia allahu la yihi kamid ahaa isna raggii meesha lagu laayay sida alisaaba fi timyi saxaaba ku qoran waxaa kamid ah yaziid ibnu musaafic alqurashi yowmulxara isagana la dilay oo min muslimati lfatxi kamid ahaa raggaasaa kamid aha ragga meesha lagu laayay qaarna dagaalkay ku dhinteen qaarna la daldalay iyagoo shahaadanaya marka waxaani ina shahaadanayo ashahaadadu wax ku tarta laleeyahay way soo jiri jirtay laakiin waxaa ku dhiman ragga waxaa sameeyey culimmadu maxay ka dhaheen laakiin waxaan waa dhici jiray waana la samayn jiray hadaad uhaysataan maanta iyo shalay nay bilaabatay ama meeshan soomaaliya keliya ay ka jirta ad uhaysataan ibn alair waxaan kusoo gebgeyay dadka la laayay ereyga ibn alair usdi lgaaba uu ku yihi wuxuu i wa minman qutila yawma alxarati sabran dadka la daldalay waxaa kamid ahaa alfadl bn cabaas bn rabicata bn xaari bn cabdilmualib baa kamid ahaa wa abubakr bn cabdilaahi bn jacfar bn abi aalib baa kamid ahaa wa abubakr bn cabdilaahi bn cumar bn khaaab cabdillahi bn khataab wiilkiisaa kamid ahaa waxaa kamid ah yacquub bn alxata bn cubaydilaahi baa kamid ahaa wa cabdilaahi bn zayd bn caasim baa kamid aha saxaabigii xadiidkaa wariyey raggaasoo dhan baa daldalaan lagu dilay tiirka lagu wada xihay weligaaba shahaad shahaada waa kugu tarta wey marba haddii lagu qabsaday qoortaa lagaa jari waxaa nimanka sultada iyo mulkigooda inay acmidada iyo tiirasha u taagaan rabaan dhaqankaa caaday u leeyihiin reer madiina maalintaa kadib ninkii muslim ahaa magaciisii waa isbedelay laba magac baa loo bixiyey labada xaraf ee dambe in la bedelo oo laamkana ra loo bedelo miimkana fa loo bedelo musrif ibnu cuqba in la yihahdo iyo muslimkii in laga bedelo la yihahda mujrim ibnu cuqba labadaa magac buu kadib taariikhda u galay musrif iyo mujrim labadaa magac baa loo bixiyey ninkii bishii muxaram bilowgeedii markuu ka baxay madiina markuu soo aaday markaa madiina dagaalka uu gelaya ninkaa wuu xanuunsan yahay xanuunkaana wuu u dhiman doonaa isagoo xanuunsan buu dagaalka galaya kaanahu fi jihaadin liiclaa'i kalimat illaahi laakiin liiclaa'i mulkigii bani umaye iyo yaziid buu udagaalamayaa litakuna alcizau lifulanin ti wey una xadiidka aan kusoo baray qofkii qof dila maxaa u dishay markii qaar baan dhihi doona litakuna alcizau lifulanin maamulkii hebel iyo urur hebel baan xoogeynaya wuxuu soo gaaray meel juxfo u dhow magaalada raabiq la yihahdo makaan ka dheerayn waad buu xanuunsaday wuxuu dareemay xaaladiisu inay culus tahay ciidanka hogaamiyeyaashii ciidanka oo dhan buu isugu yeeray markaasu wuxuu yihi ina amiira almuminiin cahida ilaya amiir lmuminiin wuxuu igula soo ballamay in xadaa bi xadathu lmowti hadday geeri igu timaado an astaklifa calaykum xusayn bna numayr asakuni ninka inaan xilka ku wareejiyo baa laida soo dardaarmay wallaahi law kaana lmru lii maa facaltu hadday arrintaan iga go-do ma sameeyeen isagii buu u yeehay kaalay buui wuu sii caayaa undur yabna bardacata inaga weyn firi wy alximaari ti harag kay hooyadii harag dameerka xihan jirtayo dhegaysa ninku meeshu maraya firi faxfad maa usiika bihi dardaarankayga xidi uma amarahu idaa wasala ilaa maka maka haddaad gasho ibnu zubayr saddex maalmood ka badan hasugin waa xanuunsanayaa ee kadib buu ducaystay sakaraadkiina waa hayaa ducada muslim cuqbatee dadka saa usoo laayay bal waxa uu ku qanacsan yahay ee qaabku ufikiraya waxaan suu diin ugu haysto dhegayso ilahay buu beriyo gacmuhu kor u taagay allahuma inii lam acmal qau camala bacda shahaadati an laa ilaaha ila allah waana muxamada cabduhu warasuuluhu axabu ilaya min qatlii ahla madiina ilaahay wuxuu yihi shahaadateynka kadib camal aan ka jeclahay layntaan reer madiina lasoo laayay ma samayn weligay walaa arjaa cindii fi aakhira aakhirana camalaan uga raja badnahay inaan janno ku gala ma jiro wain dakaltu naara bacda dalika haddaan maalintaa kadib galo inii la shaqiyo ni ayaan daran baanahay kaw waa dhintay adagoo hardabeen marka way jiri jirtay nin ashahaadanaya gawrac ilahayna u dhowo muslim la darajana aakhara ku dayday hadda ma bilaabanin marka waxaan wax soo jireen haahoy waxaan rabaa inaan idi idhaahdo muddo dheer buu soo jiray laakiin culimmadu way xukumeen warkii madiine ka dhacay yaziid buu gaaray hadda maka iyo wixii ka dambeeya madiine waa laga baxay ee madiinaan kusoo noqon warkii madiine ka dhacay waa gaaray markuu gaaray iyo dhibka ka dhacay iyo dadkii sida loo laayey wuxuu u yeeray nin la yidhaha daxaak ibni qays alfihri wuxuu yidhi warniyo reer madiina waxaa ku dhacay waad aragtaay maxaa talaa ah? wuxuu yidhi war dadka laysaya mar haddaad dabad laysa xoolahoodina la boob dadkii xoola iyo hanti iyo dhaqaalo u dir waxaa soo jiray sida dadka haddaad wax yeesho caradu siaynan aada ugu sii karin waxoogay dhaqaala ah la siiyaa fikradda weligeed way jirtay waxaa la hay hay-adaha un-ka iyo samafalka waa wejiga quruxsan ee gumaysiga la yidhahdaa wejiga quruxsan ee gumaysiga markay galbeedku ku qaniinaan siadan aad ugu caroorin bay afufaan ha u afufaan way qawoojiyaan dadka wax kala maaha sooma ma hadda ma aragtay shalay new york times maqaalka saddexda beejay soo qortay waxay yidhahdeen markaan meel qabsanaba macaawino aan geyno dadku wejiga cus wejiga fiican ee gumaysiga galbeedku waxay adahay sabafalka iyagu ay u yaqaanaan markay ku qaniinaan saadan aada ugu sii xanuunsaninooda carada aada u karkarin bay dadka afuufaan ku yidhahdaan fikraddani fikrad shalay dhalatay ma aha dadkii laysay oo ka caraysaye bal dadkii sasab oo xoole iyo dhaqaala u dir wey talaasa yaziid la siiyey xoolo badan buu usoo diray wax kasta oo cudur daartaba yaziid waa ninkii ciidanka soo diray saddex maalmoodna ciidanka magaalada ha lagu fasaxo hala boobo hala biliqaysta yidi wey wax kasta oo ku cudur daarto iyo dhaqaalo damboo dib uu ka diraba macnaa samayn mayso culimadoo ka hadlaysa yaziidna xalay baynu ka soo hadal hadalay wax badanna kama dambeyn dhiiggii xuseen ma qalalin oo saddex sanaa kasoo wareegtay yaziid ibnu mucaawiya wax badan kama dambayn waxaan sanad banayn buu ka dambeeyey ama nus aan dhanayn waana geeriyooday saa darteed walam yumhilhu llahu ilaahay ma sugin durbe ilaah isna tallaabuu ka qaada waa geeriyooday wuxuu rabbi hortiis kala kulmuu leeyahay camalkaa uu sameeyey dadkii waxaan sameeyey masaladaan raba inaa masaailkaan raba inaan tilmaamo waxaa weeye arrintan faa'iidooyin dhowra baan cibar baan ka qaadanaynaa cibarkaan ka qaadanaynaa waxaa kamid ah ahdiga in laga baxo oo ballanta la furo sharciga ma banaana hadduu imaamku sharci ilaahay ku xukumayana jawr iyo dulmi uu sameeyey in loogu baxa ma banaana walidaalika bay taasi asbaabtii fashalka reer madiina jabkoodii bay kamid ahayd iyagu axdigii inay jebiyeen masalada markuu tacliiqinaya sheekh islam ibn taymiya raxmat ullahi calayhi kitaabkiisa minhaaj sunna juska labaad laba boqol afartan iyo ko waa tabcaan maxamed rashaad salim wuxuu leeyahay waqalla man kharaja calaa imaamin dii sulطaanin ilaa wakana maa tawallada calaa ficlihi min ashari acdama mima tawallada min alkhayr ma dhicin buu ihi nin madaxa oo awoodle inay qolo kacdoon ku sameeyaan haddayse dhacda dhibka ay keenaan baa ka bata khayrka iyo wanaagga ay keenaan kaladiina kharajuu calaa yaziida bilmadiina qoladii madiina yaziid kacdoonka ku samaysay oo kaleeto fainahum huzimuu wahuzima asxaabuhum iyagii dadkoodiiba waa la jebiyey falaa aqaamuu diinan walaa aquu diinan dunyan falaa aqaamuu dunyan walaa aquu diinan diinna ma reebin adduunyana wax kama qabanin wax ay soo kordhiyeen oon dhib iyo mashaakil ahayn ma jiro wallahu tacaala laa ya'muru biamrin laa yaxsulu fiihi salaaxu diini walaa salaaxu dunya ilahna dadka ma faro waxaan diin iyo adduun midna ku wanaagsanaanaynin musiibadii hadalka waxaa kamid ah laysa wa kaana afaadilu lmuslimiina yanhawna can lkhuruuji wlqitaali fi lfitnati fitnada dagaalkeeda afaadil muslimiin dadka fadliga badnaa way ka reebi jireen kamaa kaana cabdlahi bni cumar wa saciid bn musayib wa caliy bn xusein waayruhum yanhawna caama alxarati can lkhuruuji calaa yaziid caam alxara khuruujka yaziid lagu baxay say dadka uga reebi jireen markii la diida talada dadkaana waa la eedi jiray asbaabtii fashalka saasaa kamid ahay waxaa kaloo ka mid ahayd fawaaidad ka faa'idaysanayso dadkii cudurdaar bay lahaayeen oo lama caayin ahlulcilmiga ahaa ee mutaawiliinta ah ee yawmulxarra baxay ficilkoodu khaaa buu ahaa khalad buu ahaa amaa iyagu saan masalada marar baan soo tilmaanay ijtihaadkoodii bay macduuriin ku ahaayeen laakiin qoladii yaziid iyo muslim ibnu cuqba ee intaa ducaysanayay iyaga culummada agtooda cudurdaar ma lahayn sababtoo waxay ahayn caama dhagaweyn iyo juhaal aan ictidaal tawiil xaqu lahayn bay ahaayeen saa darteed dimaada hadduu taawiilshado ninkii ahl ijtihaadka ahaa waa in ijtihaada fa akhtaa falahu ajru wey laakin ijtihaadkiisa waa khatar ijtihaadkiisii la tabriirin maayo waa khatar isagiina waa loo cudurdaariyo lagu tiigan maayo haddaba laba qof aan idinka soo qaado cabdillahi bni xandalata alghasiil ee ololaha dagaalka galay culimadu maxay ka yidhahdeen markuu dhintay kadib muslim inu cuqbatoo saa u ducaysanayeyse culimadu maxay ka yidhahdeen labadaa miaal ila yaziid ibnu mucaawiya cubaydillah bn ziyaad iyo xusein ibn cali hore aan kusoo sheegay haddana laba namudajoo cusub aan isiiye cabdillahi ibn lasiil markuu ibn lasiil fii usli lhaaba tarjamadiisa ka hadlay wuxuu yihi wa kaana faadilan saalixan cadiima shaani kabiira almaxalli shariifa albeyti wاnasabi nin fadli badan oo suuban oo darajo weyn oo boos weyn jooga oo bay guri ahaan iyo nasab iyo abtin ahaanba sharaf badan buu ahaa buuri nin qur-aan akriyayo wuxuu maqlay leh lahum min jahanama mihaadun wa fawqihim awaash aayadii suurat lacraaf markaasuu ooyey ooyintiibay dadkii waxay u maleeyeen ana nafsahu satakruju wuu istaagay markaasaa waxaa la yidhi ya abaa cabdiraxmaan uqud iska fadhiisa waa daashay markaasuu wuxuu yidhi buui manaca minii dikru jahanama alqucuud xasuusta jahanam iyo sheegitaanka aayaddu ay sheegtay baa fadhii diida waan iska cibaadaysano waan tukan walaa adri lacalli axaduhum inaan kamid noqdaa laga yaabaa ninkaasi sidaasu uga cabsanayaa ka kalena wuxuu leeyahay dembigii buu ilaahay dhawaanayaa cabdillahi bin abi sufyaan baa wuxuu leeyahy cabdillahi bin xandal arkay hurdo bacda maqtalihi markuu seexday hadalka weli ibnulahiir baa wada markii la dilay kadib baan seexday hurdaan ku arkay fi axsani suuratin shabidhaan qurux badan baan ku arkay markaasaa wuxuu yihi waxaan i amaa qutilta soo laguma dilin markaasuu yihi bala walaqiitu rabbi rabbigana waan la kulmay faadkhalanii janata jannadu i geliyey fa ana asraxu fi imaari xayti shiti meelaheedaan daaqayaa meeshaan doonaan ugu foofaa faqultu asxaabaka maa sunica bihim dadkii ciidankaagii maxaa lagu sameeyey baa markaas wuxuu yihi hum macii xawla liwaai weli anay igu hareereysan yihiin oo xaraggan iyo calankayagu yii lama furin isku mid baanu nahay taasuu soo guurinaya ibnulahir tarjamadiisa waktigaa dheere muslim ibnu cuqbat alburina dhegayso xaafid ibnu xajar fi lisaaba buu tarjamadiisa kaga hadlay wuxuu yihi markuu tarjamadiisa muddo soo waday isaaba ragga saxaabada keliya lagu sheegaa maxaa muslim ibnu cuqba ku daray dib buu ka daaran doonaa ibnu xajar sheegitaankiisa wuxuu yihi waqad afxasha muslimun ilqawla walficla biahli lmadiina ficilkiisi iyo ereygiisiba aad bay u foolxumaayeen reer madiina uu kula dhaqmay wa asrafa fii qatli lkabiiri wsaiiri xataa samawhu musrifan waana ku xadgudbay yar iyo weynba layntooda ilaa musrif ninka xadgudba loo bixiyey wa abaaxa almadiinata alaaata ayaamin lidalika saddex maalmood buu u fasaxay ciidankiina magaalada walcaskaru yanhabuuna wayaqtuluuna wayafjuruuna iyagoo dadka laynaya xoolahana boobaya dumarkana kufsanaya kadib buu qatligii ka daaya wabaayaca man baqiya calaa anahum cabiidu liyaziid bni mucaawiya intii dambena yaziid bn muawiya adoomutiin buu bayco kula galay kadib buu maka aaday ibnu zubayr si ula dagaalamo fa cuujila bilmowti mowt baa loo soo dadejiyey famaata biariiqi jidku ku dhintay xaafid haddaba waxaa su-aashii timid ah muxuu kitaab lisaab oo saxaabaha muslim ugu sheegay wuxuu yihi walowlaa dikru bnu casaakir lamaa dakartu kamaa taqadama fi lictidaali can dikri mili hada fi tarjamati cabdiraxmaan ibni muljim ninkii cali dilay tarjamadiisa isaabada markaan kusoo sheegaan kusoo cudurdaartay shardigaygaa wuxuu ahaa wixii cidi ay tiri saxaabo weeye aababuriye inaan sheego marka wuxuu sheegay ibnu casaakir baa sheegay ninkani nabigu arkay wuuna soo beeniyo been wayuhi ma jirta ninkan saxaabi maaha nabina ma arag taa darteed baan meeshan ugu sheegaye taa haddaynan ahayn kitaab aan saxaaba ugu talagalay ninkaan maba kusoo dareen aduu labadaa nin waa rag dagaalamay mid ijtihaad khaaa ah buu khuruuj ugu sameeyey ninna ninkii baycada laga galee lagu khaldamay sultadiisii buu difaacayay mid weliba diin iyo ilaahay ugu dhawoobay ka ahayd lakin midna waa loo cudur cudurdaaro ahlulijtihaad buu ahaa midna ahlu safaha buu ahaayo isagoo caamuhu masaa'il diina ku dhiiraday fakaana aaiman walaw kaana mujtahidan hadii uu yahay lama ceebeeyen waa loo cudur daari lahaa saa darteed masaa'ilka waaweyn iyo diinta nimaan diin aqoonin oon maqaamkeedii gaarin inuu dimaadii muslimiinta waan ku ijtihaadiy mutaawil baan ha yihaahdo baail weyn taawiilkiisuna bail wey isagana aaim wey isaalkiisa itaalkiisana xaaraan faasida wey masalada ayayna kaa hoos bixin waxaan kusoo gabagabayn waxaa la yaab kale waa mawqifka muslim bnu cuqba saxaabadii buu laayay intii dagaalka ma ahane inbuu daldalay iyagoo ashahaadanaya madaxa guray haddana wuxuu leeyahay ilaahu camalaan ka khayr badan oon aakhare uga rajo badnahay oon kaga kalsoonahay dadkaa layntoodii janno aan ugaga dhawaanay ma jiro namuudajkaa wuxuu ku siinayaa ninku markuu jaahil yahay khutuurada waxa uu galayna uusan garanaynin ixtimaalaadka iyo khatarta ka dhalan karta qaladkiisa ka iman kartana uusan fahansanayn eedana waxu bilaaban yahay uusan ahaynee fallaar iyo waran la ganay oo gan uu yahay ani wax dil baa la yidhi waan dili jannaad ku gelina dhagta loogu sheegay saasoo kale markuu yahay ahluljahri walguruur tasarufkooday ku tusi wamaa aktarahum fii zamaanina aad bay u badan yihin xilligan aan joogno waxaan kusoo gaba qiso tan shabaada ninka caamada ah markii dhegta wax loogu sheego runna uu moodo waxaan diin ahayn buu dad u laayaa aabbahay baa wuxuu ii sheegay beeraley annagu oley baan ahaan jirnay roob baa da-ay meeshii xeradii baa laga guuray meel baa deegaan loo tegay loda qaar baa xanuunsanayd xanuunada loda ku dhaca cudur luqdis layladaa kamida wuxuu yidhi galabtii aabay raggii axkaanlayda buu ahaa galab anoo neefaf lo alla joogo inaan soo gelbiyo raba baan geel socdaa ay soo marayn geeluna adiyo lo hadduu soo maro ku tuman soo mar loodiina way jirantao xataa ma carari karto xal waxaan biday bui geeli inaan iska leexiyo geeli baan iska leexiyey geeliaan iska leexiyo waxyar kadibba nin qaylayo faas wato soo ordaya ay soo galayn ord ninka waxaa ka go-an buri inuu dilo dilkiisana ilahi kugu dhawaanayago geed baan kula wareegeystay warniyahu maaad muslimiyaad ahay warniyahu maaa geela saadada maxaad u leexis war ma garanayna geela saadada waan baryay bu geedkaan kula wareegeysanaya waxaan barya waxaan barya waxaan barya markii dambe uli bas mar dambe hau noqon war geela saadada inuu yahay moogay war maana leexiye abaar marka habarwacanhan baryotayo iska kaydaayey markii dambe aan istaago waxaa i geel waa geel waa geel saadada saadada saadada rehma sheegi maayo dad baa garan waan la sheekaysta waxaan la yaabay bu uri ninkani meesha ay ka marayso lugihiisaan fiiriyey bu i saa tukada uma markaasaa waxaa bu i ikhwaanow adugu meherta dariiqadaad silsaadadaad kamid tahay markaasuu i ha ma qaraabadaad tahay maya geela miijaad raacdaa ha miijaar baad ka qaadataa maya oo maxaad geela ku raacdaa baa iri hunaa maxalu shaahidi xili intaasoo geela ma aragtaa ha habeenkii markuu fadhiistee raamsanayo ilah hebel dambi dhaaf ilah hebel dambi dhaaf ilah hebel dambi dhaaf ninka waa laga dhaadhiciyey soo maha waa la gamay ninkan waa gaman yahay saas intaas ku gaman yahay ninkii geela fas bu kala daami dhiiggiis waa xalaal markaasa waaa i ma geela saadada keliya mise geelashoo dhan baa sidaas ti istaaga geela saadada keliya wey dariiqada keliya wey waxaanu geela saadada soo kuma jira geel ziyaaro lagu keenay ha intaan ziyaarada lagu keenin ninka raaca ilaahu dambi dhaaf ma dhihi jiray baa iri markaasuu yihi maya markii dariiqada iyo saadada la siiyey bu ilaahu dambi dhaafta bilaabay miyaa baan iri markaasuu yii i ha khayr allah kusiya ikhwaan markaa arkay wadagasa meel laga qabta lahayn wuxuu yidhi shan lix sano kadib baa ninkii meel isaga hor nimid oo keligii socda kasoo hosay hebel ma aha soo ninkii maalinkaan is aragnay ma aha waa weygeel barbara ay ku dhacday weyna lugooye bui waxaan jirin bay noo sheegeen maaa kugu dhacay dib baan ka wada geel geelashu buu yahay bacdushaarta looga jeeda waxaa weeye ninkan faaska dadka ku cayrsanaya geel baa la leexiyey dhegtaa wa waa jaahil dhegta wax loogu sheegay jannaad ku gelina waa la yihi waa gaman yahay marka ninka hadduu qof kaa dilo habeenkaa wuxuu ku seexan ilaahay camal weyn oo isugu dhawaaday inuu sameeyo qofkaa ku dilay waa waxaan muslim ibn cuqbatalmurri uu sameynaya oo kaleeto muslimiintii sidaa loo laayay ee la boobay ee xilqaar culimmadu leeyahay hataa dumar baa la kusaday wuxuu leeyahy camal aan aakhare kaga raja badnahay ma samaynin waa nafsu suurat alxajaaj xajaaj baa markuu dhimanayay wuxuu yihi dadku xajaaj xajaaj bay leeyihin iyo wuu dhimanayaa oo ma ogtihiin buu yihi ajirka ugu weyn markaa ilahay hortaga inaan rajeynayo marka qadiyadani waxa waa dhici jireen qaabkanna waa loo fikri jiray fikirka qaabkaana maa min caamin ila wladii bacdahu sharu minhu un sii badan culimaduna saasay uxukumi jireen adana ma ama dadka sidaas ama xukunka culamada raac ama d iyaga warkooda oo kaleeto kamid noqo sidaas wax wanaagsanaa kula noqoto ilah waa ka bara subxaana watacaala xaqa inuu na waafajiyo xaqa nagu sugo su-aalahan aan ka jawaabayaa dhowrkaa waxdan ma qaban kara waqti waa dheeraaday qofka laba su-aalood buu har su-aal noqon kara wuxuu leeya ijtihaadku dadka mau wada furan yahay mise shuruud buu leeyahay tilmaamaha mujtahidka laazimka ku a ah maxay tahay ijtihaadku wax baab qof walba u furan maaha sifaad iyo shuruud buu leeyahay waana abwaab cilmi usuul ilfiqi kamida baa lagu daraaseeyaa kitaab iyo iyo kutubta kale laga qoray almufti walmustafti shuruuduna waa inuu qofku diinta yaqaano jumladeeda diinta inuu aqoon uleeyahay weeye waxa uu ka hadlayana uu garanayo masaa'ilka cusub ee dhacayana usuusha kitaabka iyo sunnada si qawaacidii cilmiga waafaqsan uu u waafajin karo ugu celin karo ee ma aha kullu maa haba wadaba baabkaasi sama geli karo hadaad faahfaahinteeda rabto halkaa ka doon wuxuu leeyahay kitaabka la yidhaha caarid ljahli waxyaabaha lagu qabsanaya waxba ma nooga sheegi kartaa dad baa culimada dad culimada qaar baa waxay yidhahdeen baabkan waxa laga qorayba uu fiican yahay ama inuu baabkan waxa laga qoran yahay uu fiican yahay sax ma aha wax jira maaha muakhadaadkan wax kaaga tiriya marka kutubta markuu madaahibta culimmada soo guurinayo boqol kiiba sideetan wuxuu wax ka soo guuriyey madaahibka taqriirkeeda waa mutakalimiintii dadkii ku ta'asuray wey nimanka mutakalimiinta ku taasuray usuul waxay rumaysan yihiin usuusha ama caqaayidka axaadna lama aqbalo cudurdaarna sideedaba ma laha usuul iyo furuuc bay kala qaadaan waa madhab bail cinda ahlisunnati raggii sidaas ahaa markuu xanafiyada soo guurinayo qowlkeeda iyo markuu maalikiyada soo guurinayo xanafiyada oo dhan intuu kasoo guuriyey maalikiyada hal nin oo ixsaayi ah baanan garanaynin muctaqadkiisa inta kale mutakalimiin bay ku taasureen qaraafi iyo ayrki inta lamidkaa walidaalika qaraafi alfuruuq wuxuu ku leeyahay usuusha caqaa'idka ah iyadu khata maba ixtimaali kartaba qof uma qaldami karo hataa furuq buu ku leeyahay waxaan filaya anu mujaladka saddexaad ahaa oo hadda de su-aasha nimanaysa haddaan ogahay juska iyo safxada iyo farqiga raqamkiisaan idin keeni lahaa maalikiyadoo dhan ninkaasaan ka shakisnahay ma hubo oo tarjamadiisa keliba nimanka daawid shucaraa taraajimtooda keliya aan ku arkay shaaficiyada imo imaamu shaafici iyo hal nin oo kale marka laga reebo inta kale waa intii mutaairiin mutakalimiinta ku taauray markuu ahlu sunna madhabkooda taqriirinayo kuwaas qawlkoodii buu waraaqaha ku bediyey shaxnina ku sameeyey kuwa qaar waxaa kamida xuluul itixaad rumaysnaa oo ibnu carabi qubuurtiisaana lagu aasa yiri waa khalqiganba ilaahya socday leeyihin rumaysnaa baa kamid arag kasoo gurinaya taasi waa muaakhadada koobaad muaakhadada labaad masaailka markuu taqriirinayo si tabwiiha baa ku jira masaailka qaarkood markii masaail daahira laga hadlayo haddii masaail daahira laga hadlay dawaabitii masaail daahira oo biikhtilaafi zamaani walmakaani ay ku kala duwanaanayeen quyuudiguu ka tegay saa darteed wax kastoo daahira la yihaahdo si tamwiiha in loo qaatuu taqriiriyey waxaa saddexaada muakhadada ka mid a axaadiid ilaa sideed dhan oo calaa khilaafi maa qararahu ah buu wuxuu u bixiyey cibaaro aan habbooneyn oo mucaaradaad qolka yaga waxaa ka hor imanaya nusuustii ka hor imanaysa aqwaashii aimatu sunnaha muxaqiqiinta intuu ka tegay buu aqwaalu mutaairiina biahlilkalaami buu qaatay oo tarjiixiyey si tacasufa iyo mararka qaarkood kutumasho aan maqbuul fii miisaan cilmi ahayn buu masaa'ilkan ula dhaqmay inta aan kaga haro axsanu maa kutiba fi baabina ma aha kitaabkaas walidalika maratan aaniya sikaaru alaba waxaan uga digayaa kitaabka inay wax badan ku saleeyaan oo inaan kala saari karin masaailkiisa masalada kaxe nin baa su-aashan waa su-aal ka baxsan mawduuci dib baan ugu soo noqon doonaa masaajid riba laga dhisay iyo wax lamida wey dagaalka suufiyada iyo al-shabaab ay islaynayaan xisbu islaamna maa ku dirtay lafta dagaalka dhexda kaga jireen takfiirintu asalka suufiyadu min xayu jumla lama wada takfiirin karo oo maqaamka qaamaadka ictiqaadaadkooda iyo madaahibtooda isku mid ma wada aha suufiyadu mujtamac atbaacda suufiyada ah ama duruqda ku ta'aursanna qaar badan baa cudurdaar leh oo cilmi saxiix iyo sunno aanay gaarin oo jahli iyo asbaab kale cudurdaar ku yeelanaya qaarna waaba cajamo waxaan dadkan lagu takfiirinaya ama shirkiyaadka ay akriyaya maba fahansanaba waa masaa'il haddaba haddii la takfiirinayo suufiye oo dhan masalada tagfiirintu kuwa kula dagaalamay kuwaan kula dagaalamay lama dagaalamin naaqid maaha muctaqadka iyo asaasiyaadka iyo camalkooda baa naaqida horta suufiye dhan ma tagfiirin karno haddii aana asuufiy o takfiirin karayna waxaan iqraarinaynaa inay qaar muslimiin ayna yihiin waa dhici kartaa qaar gaala inay yihiin ninkii gaaloobay ee gaalnimadiisu xuja sharciya oo qaa'ima loo helay dagaalkiisu xuruubu ta'wiil maaha ninka takfiirintiisu ay maxalu ijtihaadin tahay dagaalku waa min xuruubi ta'wiil masaladaana waxaan intaa ka badan kaga sii hadli doonaa insha allahu markaan gaara qisat bn ashca wlxajaaj ilan fuqahadii nushacsa la socotay xajaaj ka way gaaleeyeen wayna la dagaalameen taana kama saarin cinda ahli lcilmi inay muxrubi taawiil tahay muxrubi taawiil diirujamaajim markay saddexda bilood ee joogtada ah, maalin walba dagaal ku dhacayay ee lagu qiyaasay boqol kun oo qof inay ku dhinteen xajaaj way takfiirinayeen aarkooda wamaca dalika cinda ahli lcilmi wa ahli xurubu taawiil kama saarin kawnuhu aaifadan aaifadan ay takfiirinayso ama iyagu ay u arkaan gaalo ay miisaanka guud ee sharciga qasab maaha inay ka saarto xurubu taawiil tan kale wuxuu leeyahy muxaadaradii suufiyada noo soo dadeji insha allahu tacaala inkastoon isku hayo miyadaan horreysiiyaa mise waxaan horreysiiyaa maa yajibu an yusaxaxa fi ljihaadi masaa'il badan oo sakhalada loo isticmaalo baabuljihaad in la saxa u baahan baa jira masalatu tatarusiyo yubcauuna calaa niyaatihim iyo masaail ay kamid yihiin oo wax badan haddaan la qeexin si badan oo qaab daran dadna u fatwoonayaan dadna ugu ugu fulinayaan ugu dhaqmayaan masaladan wuxuu yihi fadlan noo sheeg kutubta taariikhda kuwa ugu wanaagsan oon uga laaban karno taariikhda islaamka taarikhda kutubta laba qaybood kuu diro bidaaya wanihaaya ibni kaiir iyo taarikh lislaami dahabi iyo waa kutubta caamka ee cumuum taarikh ka hadashay lakin waa kutub waaweyn laga yaabo wada akhriskooda inuu dhib badan kaa soo gaaro waxa kale kutub abwaab gaara laga qoray baa jirta de kutubta way fara badan yihiine waxaanun ku dhihi lahaa si aad ru'yo uga qaadato wada saxiix maaha laakiin doctor cali maxamed isalaabi kutubtiisa oo rasaa'ilka abwaabta gaarkaa ka qoray runtii tansiiqooda iyo tartiibkoodu aad buu u fiican yahay taxliil iyo naqdi badanna waa leeyahay muakhadaad lagu qabto wax walba aadan iska liqinna waa leeyahay su-aashaan intaasan kaga bixi cubaydullaahi markii loo keenay madaxi xuseen oo uu dhahay masaanu u ekaa oo uu dhahay anas ibni maalik nabiga ama nabigu u eg yahay ma waxaa ma wuxuu ka tirsanaa dawladdooda anas miya maya anas dawladooda kama tirsanayn dadkii meesha joogay buu ahaa dagaalkana ma gelin dadkii dagaalka galayna ma ahayn laakiin majliskii markii madaxii la keenayay dadkii yimid buu anas ibn malik kamid ah radi allahu canhu ardaa markii dambe xataa xajaaj marka lala dagaalamayo wuu waayeelay laakiin dadkii dagaalka dhiiri gelinaya u kamid aha ilaa intuu xajaaj u yimid uu ku yihi wanaag odaya xuna karafka ah tallaabo kaa qaad garaac waa arki doonta xajaaj baa kudhihi doona marka haddaynu gaarnay munaashacad baan arki doonaa insha allahu tacaala kan wuxuu yihi masaajid baa suuq laga dhisay suuqana lacag riba ah lagu dhisay masjidkana suuqaasuu ka dhisan yahay ma lagu tukan karaa kow qof intuu imaam ka noqdo mushaar ma ka qaadan karaa laba dadku ma ku dambaabayaan masaa'ilka amwaashan xaaraamta ah ribada iyo qamaarka iyo waxyaabaha lamidka ah masaajid ma laga dhisi karaa nacam cinda jamhuuri fuqahaa cinda jamhuuri fuqahaai nacam ha fuqahada shaaficiyadana dadkaasay kamid yihiin maxay ku daliishadeen waxay idhahdeen amwaashan haddii maanta riba laga takhalusayo ama amwaal lqimaar la isdhaafinaya xaggee la geeyaa cinda ahli lcilmi masaalix alcaama la geeyaa masaajidu masaalix khaasa mise masaalix caama masaalix caama jidadki iyo isbitaaladii iyo waa la geyn karaa masaalix caama masaajiddiiso kamid ma aha wa min hunaaba waxay dhaheen xoolahani ashkhaastay xaraam ku yihiin laakin masaalix alcaama xalaal bay u yihiin wa minha almasaajid marka masalada iyo istidlaalalkeeda iyo tafsiirkeeda tawiilka waktigu waa dheeraade waan ku ixaaleyn axkaamulmaal risaaladan doctor cabaas axmed ilbaz axkaamulmaali alxaraam la yidhaahdo bu masaladan aqwaalulculama iyo masaadirtoodii iyo istidlaalaalkoodi iyo jamhuurtu waxay yidhahdeen halkaasaad faahfaahinta iyo tafaasiisha ka heliya ka aalibi cilmin halka wa aadi kartaa idaa kaana fii qawli jamhuuri ahli lcilmi ku banaan culamada qaar baa diiday waxay deliisheen allah tacaala ayibun walaa yaqbalu ilaa ayiban ribaduna waa shay khabiia bay yihahdeen ka daaya waa masale istidlaal bacdu ahlicilmi ay deliishadeen fataawada culamada mucaasiriintaana aada ugu badan masaajida in laga daayo waraa sooma waraaqaha masquula hala geliya markay saa fatwoonayaan amaakinu salaadkiiyay diidan yihiin fuqahadana waxay leein masaalix alcaama khabiifba kuma waa xalaal muslimkii baa la siinaya masaajidii isbitaaladii baa lagu dhisaya madaaristii baa lagu dhisaya waa xalaal bay utahay waa jihadeedii loo sarfin lahaa jihadeeda loo sarfiyana khabiif kumiha ayib bay ku tahay bay jamhuurtu fuqahadu leeyihin wa min hunaa haddii amwaashii laga dhiso masaalix caama mustashfayaada ama masaajid laga dhiso yajuuzu fii qawli jamhuuri lfuqahaai uu banaan yahay hadii lagu yihahdo waa lagu tukan karaa soo maha masaajidii kalun buu lamid yahay imaamna waa laga noqon karaa soo maaha laakiin xoolal riba laga qaaday qofku ma qaadan karo qofka shaksiga ma qaadan karo oo isagu maslaxa shaksiya wey maslaxa caama maaha oo kii hayay loo diidiye adigoo halkan joogen lagu ogolaa waa inaad masaakiinta fuqarada baktiguu banaan yahay noqoto wey kuwa haddaad kamid tahay masaalix alcaama soogeli haddaadaan kamid ahayn haddi adiga lagu ogolaanaya ka haystaba cun maa la dhaho masaalix alcaama loo leexiyo halkaasaan ku daynaynaa waxaan kala garan lahay warta waad daasheen afar habeen baa isi soo hor fadhini sooma waxoogay maalmo yar kala nasano marka insha allah wiiga dambe baan xalaqadii gazu makata iyo kacbadii madaaficda lagu rakibay la dumiyey ilaahayna loogu dhawaanaya kacbada in la dumiyo iyo boqolkii kule muslimiinta iyo quraadii la laayey ilaahayna in la laayo lagu dhawaanaye jannada lagu raadinayey insha alla wiilka dhamaan labadaa maal iyo khitaamku asiiladiisa ka hadli doonaa subxaanaka allah bxamdika ashhadu an la ila anta astairka atub ila anta